بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب الفاعل waxaynu ka bilaabaynaa boga laba boqol iyo toddoba ayaynu ka bilaabaynaa laba boqol iyo toddoba waana faacilka jumlada ficliyada ah ayuu sheekhu hadda halkan inooga bilaabi doonaa biidni illaahi tacaala alfaacilu faacilka marfuucun waa la rafciyaa faacilku waa marfuuc waa ficil sameeye waa shayga wax samaynaya ayaa faacil la yidhaah waana marfuuc buu sheekhu yidhi alfaacilu marfuucun faacilka waa la rafciyaa waxaa inaga baxay haddaba faacilku mansuub ma noqdo sidoo kale majruurna ma noqdo majzuumna ma noqde waa marfuucun alfaacilu marfuucun marfuuca waxa isla soo gelaya inuu marfuucun lafdan yahay iyo inuu marfuucun maxallan yahay hadduu marfuucun lafdan yahay waa jaaa muxamedun oo kale hadduu marfuucun maxallan yahayna waa jaaa haadaa oo kale marfuuca waxa isla soo gelaya inuu yahay taqdiiri iyo inuu yahay daahiri labadaa ku dooni ha noqdo alfaacilu faacilka marfuucun waa la rafciyaa saddex jeer baa la arkay faacilka isagoo majruur ah xaraf jaar oo saa'idihii hadduu galo majruur buu noqdaa sida aayadda qur'aankaa ilaahay uu ku leeyahay fala eh, maa jaa'anaa min bashiirin oo kale maa jaa'anaa min bashiirin ereyga bashiir waa faacil mintaa ka horraysaana waa xaraf jaar oo saa'ida ah. halkii laga godi lahaayee maa jaa'anaa bashiirun laga odhan lahaa ayaa xarafkaa jaare saayidkii lafdi lafdiga ka jiraya maa jaa'anaa min bashiirin sidaa darteed laba qowl baa la yskugu qabtay luqadda ereyga bashiirina marka la ecraabayo qole waxay yidhaahdeen faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi dama muqadara manaca min duhuurihaa ishtigaalu lmaxalli bixarakati alxikaaya qolena waxay yidhaahdeen waa fii maxali rafcin faacil mabniyun fii maxali rafcin faacil binaa'an calaa ana alicraab almaxaliyaat laa takhtasu bilmabniyaat sidaasay ula dhaqmeen qola waa fi maxalli rafcin qolana waa marfuuc labadaa qowl baa la ysku qabtay kow faacil majruura lafdiga laga jeray waa maa jaana min bashiirin xaraf jaar hadii lagu jaro iyo kafaa faacilkeega wa kafaa bilaahi shahiidan markaynu leenahay ama kafaa bilaahi shahiidan ka ee wax ku filani waa bilaahida haddaba ba'dani waa saa'ido kafa allaahu halkii laga odhan lahaa ayaa kafaa bilaahi ilaahay ayuu aayadda leeyahay ba'daasi waa zaa'id kafaa bilaahi ku jirtaa xaraf jaaro saa'ida waxaa kaloo faacilka mararka qaar lafdiga ayaa laga jaraa waxaana lagu jaraa biidaafati اlmasderi ilayhi in masder loo soo idaafeeyo sida aayadda qur'aanka ah walowlaa dafcu llaahi nnaasa bacdahum bibacdin dafcullaahi ereygaa allaahi waa mudaafun ilayhi majruura waana faacil marfuuca waa faacil marfuuca aayadda dhadhanso walowlaa dafcu llaahi yaa wax difaacaya allah e allahani waa dhinac mudaafuni laba icraabood laba icraabood buu leeyahay ama laba xil buu haystaa dhinac waa faacil dhinacna waa mudaafun ilayhi walowlaa dafcu llaahi dafci baa mudaaf ah allahina waa mudaafun ilayhi ama waa faacil walowlaa dafcu llaahi naasa bacdahum bibacdin ilaahay difaacidiisa dadka qaar uu ku difaaca qaarka kale haddayna jiri lahayn waa la leeyahay dhulka iyo cirkuba way fasahaadi lahaayeen laakiin qole markay kibirto ilaahay qolo kale ayuu ku jebiyaa qodobka saddexaad waxa weeye ismulmasder ayaa loo idaafaynayaa faacilka lafdiisa ismulmasder ayaa loo idaafayni faacilkii waxa mudaafka noqonayaa waa ismulmasderkii waxa lafdiga majruurka ka ahaanayaana waxa weeye faacilkii faacilku laba laba xilbu markaana is haystaa dhinacuu mudaafun ilayhi ka yahay iyo dhinacuu faacil ka yahay sida xadiidkii oo kale tirmidiga min qublati rajuli imra'atahu qublati rajul qubla waa ismulmasder waana mudaaf arrajulina waa mudaafun ilayhi kolka waana faacil qublati rajul ninka dhunkashadiisa baa la yidhi imra'atahu xaaskiisa uu dhunkado yaa wax dhunkanayo dhunkashada faacilu ah rajulkan waana mudaafun ilayhi waana faacil laba xilbuu isla hadaba markuu sheekhu leeyahay alfaacilu marfuuc faacilka waa la rafciyaa waxaa hoosta looga istisnoon karaa oo la oran karaa waxa weeye lafdiga waxaa laga jeraa saddex jeer haddii xaraf jaaro saa'idihi galo sida maa jaa'ana min bashiir iyo haddii masder loo idaafeeyo sida walowlaa dafcullaahi naasa iyo haddii ismulmasder loo idaafeeyo sida min qublati rajuli imra'atahu oo kale alfaacilu faacilka marfuucun waa la rafciyaa ka qaama zaydun zayd baa kacay oo kaleba weeye qaama zaydun markaan idhaa ficilku waa qaama faacilkuna waa zayd ficilka taagnida ah ka samaynaya haddaba waa qaamada qaamadana cid samaynaysaa qaama zaydun zayd baa kacay wa maata camrun markaan idhaa camar baa geeriyooday ficilkii waa maata faacilkuna waa camrun waxaa laga yaabaa in la yidhaah oo camar markuu geeriyoodo waxbaba ma samaynine faacilnimadu waa maxay wax alle wuxuu sameeyey ma jirto hadduu geeriyoodo faacilnimadu xaggay haddaba uga timid wax alle wuxuu sameeyeyba ma arkayne maata camrun marka la yidhaha maata camrun wuxuu sameeyey ma jirto laakiin geeridii baa isaga ku dhacday oo ku qumtay sidaba waxaa la yidhaahdaa faacilku waa ka uu ficilku ka dhacayo ama uu isaga laftiisa uu ku qumayo ayaa la yidhaahdaa kolka iminka waqaca minhu maahe waa qaama bihi baad odhanaysaa mawdkii ayaa ku qumay cilmiga iyo mawdka iyo dee ma aha waa wax faacilka ku qumayo weeye walaa yataakharu ma dambeeyo caamiluhu faacilka ka ku camal falayaa canhu faacilka kama dambeeyo qodob labaad ayuu sheegay wuxuu yidhi faacilka iyo ficilka waxa xagga hore xigaya waa ficilka ficilkaasi ama ha ahaado maadi ama ha ahaado mudaaric ama ha ahaado amar ama ismulficil aduu caamilkii oo dhanba iska dheh walaa yataakharu ma dambeeyo caamiluhu caamilka faacilku canhu faacilka kama dambeeyo waxaa lagu leeyahay faacilku xagga hore ma mari karo haddii faacilku uu xagga hore maraba adoo faacilnimo uga qasdan ficilkan dambe uu faacilu yahay waa khalad iyo meelka dhac xagga luqada ah laakiin waxaa dhici karta mubtadenimo isagoo la ecraabayo inuu hor maro hadda markaan idhaa qaama zaydun zayd baa kacay weeyi zaydkaas oo faacili qaamada kama hormari karo ayaa lagu leeyahay oo maxay lama odhan karayo zaydun qaama adigoo niyeysan zaydkani inuu faacil u yahay qaamada dambe laakiin haddaad zaydun qaamo tidhaa icraabkiibaa isbedelihioo zayd mubtadu iska noqon qaamana ficil maadi faacilka qaamana damiir mustatiroo zaydka u noqonaya jumladii way isbeddeshay qaama zaydun iyo zaydun qaama xataa macnihii baa isbedeley qaama zaydun waa zayd baa akacay uun zaydun qaama haddii la yidhahdana waa shaki baa la saaraya marna ninan waxba ogeyn baa lala hadlayaa oo maskaxdiisu ay khaali tahay waa qaama zaydun marna nin shikisan baa lala hadlayaa waa zaydun qaama haddii la hormariyo zaydunta oo mubtade laga dhigo waa qof shikisan oo kalea lala hadlaya wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun buu ilaahay yidhi wallaahu ayaa khalaqakum idinka idin abuuray wamaa tacmaluun shaqadiinana abuuray waad aragta adigu makhluuq baa ta oo ilaahay baa ku abuuray haddaba shaqadaaduna noocay dooni ha noqotee ilaahay baa abuuray iyaduna waa makhluuq camalka adu aad qabanaysaa waa makhluuq oo ilaahay baa abuura subxaanahu wa tacaala walaa yata'akharu xagga dambe ma maro caamiluhu faacilka caamilkiisu canhu faacilka xagga dambe kama maro waa qodob labaad iyo xukun labaad walaa talxaquhu caamilka faacilka ma haleesho calaamatu taniyatin calaamada labanimada sheegaysee taniyadu caamilka kuma biirto walaa jamcin iyo calaamadda jamcu toona hadduu faacilku musano yahay ama faacilku uu jamac yahay ficilka iyo caamilka faacilka qaadanaya calaamadda taniyada waa ka mamnuuc calaamadda jamacana waa ka mamnuuc ilaa nimanka loo yaqaan akaluuni lbaraakiif mooyaane akaluuni lbaraakiif nimanka loo yaqaano iyagu waxay ku leeyihiin calaamadda taniyada iyo ta jamacaba waa lagu daraya ta taniyadu waa alif waa alif quroo ficilka lagu daro ama ismiga lagu daro haddii uu maalan yahay mudaaric ficilkuna waa alif iyo nuun oo nuunku waa calaamatu rafci eh alif iyo nuun baad yadribuda ku dari yadribaani alcaliyaani baa la diidan yahay yadribaani alcaliyaani waa arin khaldan weeye inaad sidaa ugu dhawaaqda akaluuni lbaraakiis nimanka loo yaqaano ayaa baneeyey qur'aanka markii la baaray hal aayad ayaa wax u eg inay sidaasi ku bannaan tahay laga helay aayadda qur'aankee rabbi uu ku leeyahay wa asaruu najwa aladiina dalamuu asaruu annajwa aladiina dalamuu aladiina waa faacilkii asaruuna waawuljamaaca lagu darsaday haddaba aayaddaasi wejiyo kale iyo ixtimaalaad kale iyo icraabo iyo kaley leedahay e ma deliishan karaan nimanka akaluni baraakiis loo yaqaano oo iyagu kule hadduu faacilku laba yahay ama faacilku jamac yahay caamilka iskaga darso calaamooyinkii bay ku leeyihiin axaadiista rasuulka marka la baaray salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi xadiidkan ayaa laga helay yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika rasuulku uu ku leeyahay yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika waxa muxuu ahaa in loogu dhawaaqo yatacaaqabu fiikum malaa'ika halkii yatacaaqabu laga odhan lahaa ayaa calaamadii jamaca lagu daray oo wow iyo nuun ah yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika maxamed ibnu maalik oo saaxibulalfiya ahi wuxuu yidhi luqaddan luqatu akaluuni lbaraakiis anu waan ka daynayaayo waxaan odhanayaa luqatu yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika luqatu yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika ayuu maxamed ibnu maalik ula baxay luqaddan markaa walaa talxaquhu ma haleesho waa caamilka calaamatu taniyatin calaamadda labanimada sheegaysaa walaa jamcin iyo calaamadda jamaca sheegaysa oo jamcu hadduu rag yahayna waawuljamaaca la diidayaa jamcu hadduu dumar yahayna nuununis waa la diidayaa bal yuqaalu waxaa la odhan qaama rajulaani laba nin baa istaagay faacilkii waa rajulaani oo waa laba ficilkii waa qaama oo calaamaddii labanimada ayaa laga ilaaliyey lama odhanayo qaamaa arajulaani lama odhanayo qaama rajulaani qura ayaa la odhan waxaa la odhani wa qaama rijaalun baa la odhan qaama rijaalun rijaalun waa faacilkii waa jamac qaamada calaamadda jamaca lagu dari maayo oo la odhan maayo qaamuu rijaalun wa qaama nisaaun baad odhan qaama nisaaun haddaad doontana qaamata ta' ku darso haddaad doontana ta'da ka daayo qaama nisaaun dheh qaama nisaaun markaynu nidhaa dumar baa kacay qaamadaasi waa ficilkiiyo waxa laga ilaalinaya calaamadii jamaceennu niswaha ahayd qumna nisaaun in la yidhaa ayaa la diidan yahay laakiin akaluuni lbaraakiis baa ogol qumna nisaaun oo kale inaad tidhaa kamaa yuqaalu sida loo odhanayo xilliga mufradka qaama rajulu faacilku markuu mufrad yuhu rajul yahay qaamadaas qaamadaasow qaama rajulunun lama odhanayo sidaasunbaa markuu musane yahay iyo markuu jamac yahayba loogu dhawaaqayaa buu ku yidhi washada waxa shaadoobay yatacaaqabuuna fiikum yatacaaqabuuna fiikum waxa dhexdiinna xidhiidhsanaya oo isla cidhbinaya malaa'ikatun malaa'ig bileyli habeenkii yatacaaqabuun waa ficil malaa'ikatun taasina waa faacil ficilkii halkii yatacaaqabu laga odhan lahaa ayaa wow iyo nuun lagu soo daro yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika bileyl la yidhi waa xadiidka kale bukhaariga ayaa isna shaadoobay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waraqata binu nawfal oo khadiijo adeerkeed ahaa ayuu ku lahaa awa mukhrijiyahum oo miyay isaarayaan awa mukhrijiyahum mukhrijiya waa waa waxa weeye caamilkii faacilka qaadanayey waa mubtade mukhrijiya waa mubtade waa mubtadihii marfuuca ku kaaftoomay isna ictimaadka uu haystaana waa istifaamka ka horeeya adaa weeye haddaba mukhrijiya wa kelmadii uu ina soo lahaa camriidigu walwaawu fiika muslimiya udmiradii wey walwaawu fiika muslimiya udmirad xadiidkan mukhrijiya muxuu asalkiisu ahaa mukhrijuuna li buu aha mukhrijuuna li laamka lii ku jira ayaa la xadfay wuxuu noqday mukhrijuuna ya mukhrijuuna ya ya qura ayaa liidii dee lamka marka la xadfo ya fadxisan baa meesha fadhiisan mukhrijuuna ya ayuu noqday haddana waa laysku idaafeeyo nuunka mukhrijuna ku jira ayaa la jaray lilidaafa baa loo jaray wuxuu noqday mukhrijuuya mukhrijuuya markuu noqday qaacido qaacidatu sayid loo yaqaan xagga sarfiga ayaa ku dhacday waxay leedahay wow iyo ya hadday isku xigaan midna uu reeban yahay waxa qasaba in wowga ya loo bedelo labada yo-oodna laysku idqaamo mukhrijuuya wowga ya u bedel labada yo-oodna isku idqaam mukhrijuya buu noqday mukhrijuya lisalaamati lya yadaas ya-ay dama ka horaysa lama ogolo af carabiga si ay ya-daasi ya-nimadeedu inoogu badbaado damada hore waa in kasro loo bedelaa maxaa la odhanayaa mukhrijiyadii jiimkaa un kasri lisalaamati lyana u kasri waxaa la odhanayaa mukhrijiya xadiiskaa bukhaariga ku qoran iclaalkiisu halkaa ayuu soo maray awa mukhrijiya miyay isaarayaan hum iyagu faacilku waa ereygan hum ah faacilkii waa damiir jamac loo dejiyey hadaba waxaa la doonayay caamilka in calaamada jamaca oo wowga a ah laga ilaaliyo in la yidhaahbay ahay ayay ahayd sow ma aha awa mukhrijun awa mukhrijun in mufrad loogu dhawaaqo hum lama odhan rasuulku awa mukhrijiya hum buu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam waa caamilkii oon ficil ahayn oo calaamadii jamaca lagu daray ayaynu halkana ku haynaa wa talxaquhu waxaa caamilka haleelaysa calaamatu ta'niisin calaamada ta'niiska iyo dhadiga sheegta ayaa haleelaysa in kaana haddii uu yahay faacilku mu'anasan mid la dhadigeeyey faacilku hadduu yahay mid mu'anasa oo dhadig laga dhigay caamilka waxa gelaysa buu sheekhu yidhi calaamadda dhadiga sheegta oo taa u ta'niisa ayaa caamilka ku biiri doonta in kaana mu'anasan marna wujuub bay ugu biirtaa marna jawaasul amrayn bay ugu biirtaa marna waaba mamnuuc labiyo toban mas'alo weeye sagaal jeer jawaazulamrayn baynu ruuxulicraabka ku qaadannay sagaal jeer jawaazulamrayn saddex jeerna wujuub baynu ku qaadannay geyntu waa labiyo toban jeer marka ka qaamad hindun oo kaleba weeye inantii hindo la odhan jiray baa istaagtay qaamad hindun markaan idhaa faacilku waa hinda haddaba ficilka qaama ah maadaamu faacilku dhadig yahay waa inaynu taa ku darsanaa oo nidhaahnaa qaamad hindun waana xaqiiqiyu taaniis wa dalacati shamsu baynu odhan iyada laba weji baa ku bannaan dalacati shamsu ilayn faacilku waa ashamsu xaqiiqiyu taaniis maaho wax ma dhali karto laba weji baa markaa inoogu bannaan laba weji ayaa inoogu bannaan laba weji ayaa meesha imanaya wa dalacati shamsu oo kale weeyi faacilku waa ashamsu ficilkuna waa dalacad dalacadaasay inta lagu dariyo in laga daayaaba ay inoo bannaan tahay wa yejuusu waxa bannaan alwajhaani laba weji intaada lagu daro iyo in laga daayo fii majaazigi ta'niif ka dhadigayntiisu ay iska majaaziga tahay ka in la dhadigeeyaa ay majaaska tahay waa ka aan farjiga lahayn ama aan wax dhali karaynin addaahiri ee daahirka en damiirka ahayn hadduu noqdo majaaziyu ta'niifku damiir waajib baa ficilka loo dhadigayni waa ashamsu xagga hore la mariyo faacilkana damiir laga dhigo ashamsu dalacat waajib baad markaa u odhani naxwo qad jaa'adkum waxaa idin soo gaadhay mawcidatun waano ayaa idin soo gaadhay min rabbikum rabbigiin bayna idinka soo gaadhay mawcido iyo wacdi ayaa rabbigiin idinka yimid buu ilaahay leeyahay ficilku waa jaa'a faacilkuna waa mawcida mawcidadu haddaba ferji ma leh oo wax ma dhali karto sidaa darteed laba weji baa jaa'a ku bannaan in la dhadigeeyo oo ta' lagu daro iyo in dhadiga laga daayo oo bilaata' laga dhigo hadda dhadig baa laga dhigo ta' baa lagu daray qad jaa'atkum waxa idin soo gaadhay mawcidatun mawcido iyo waano min rabbikum rabbigiin ka ahaatay wa filxaqiiqiyi xaqiiqigana laba weji baa ku bannaan xaqiiqigu waa ka wax dhali kara ama farjiga leh almunfasili ee soocmay ee aya ka soocmay ficilkiisa ayaa la kala dhex galay waa kan tusaalihii naxwi xadarati lqaadiya qaadigii waxaa ka soo ag xaadirtay imra'atun gabadh gabadh baa qaadigii u timid ficilkii waa xadarad faacilkiina waa imra'atun haddaba waxaynu haynaa mafcuulka alqaadiya ah ayaa kala dhex galay oo kala fasliyey faacilka daahirka ee xaqiiqiga ee imra'a'a ah iyo ficilka xadarada xadarad laba weji baa ku bannaan waxaad odhan kartaa xadarat alqaadiya imra'atun waxaa kalood odhan kartaa xadara alqaadiya imra'atun xadara oo ra'da aad ku dayso xadara alqaadiya imra'atun walmutasili mutasilkiina laba weji baa ku bannaan faacilku hadduu mutasil noqdo uu ficilka ku xigo oo fii baabi nicma nicmo baabkeega iyo wa bi'se bi'se baabkeega uu noqdo nicmo iyo bi'sa laba weji baa ku bannaan sida nicmati almar'atu alla gabadhu wanaagsanaa hindun hindaa la ammaanayaae faacilku waa almar'a waa daahir xaqiiqiyu taaniif ah labada weji waxaynu u bannaynay ereygaa almar'a ah asha uu sito ayaa jinsiye ah kol hadday ashaasi jinsiye tahay ereygan jinsi baa looga qastaya dumar oo dhan baa looga jeedaa nicmat wanaagsana almar'a gabadh oo dhaniba wanaagsanaa hindun hindaan ammaanayaaye kolkaa wuxuu iska noqday sidii jaaa nisaaun qaama nisaaun marka dhaweyd aynu u lahayn ee nisaaun laba weji aynu ugu banaynaynay unbaa markii jinsi looga qasdo laba weji loogu bannaynaya iyadana wa filjamci jamacana laba weji baa ku sugan jamcu hadduuna jamac mudakaru saalim ahayn jamac mu'anasu saalimna uuna ahayn waa inuu noqdo jamcu tagsiir ama uu noqdo ismuljamac laba weji baa ku bannaan haddii jamaaco looga qasto waa inta lagu daraa haddii jamac looga qastana waa in ta'da laga daayaa naxw waa kan tusaalihii qaalat waxay yidhaahdeen alacraabu qoladii reemiyiga ahayd alacraab ma wada dhadigba miyayna ragna lahayn dadka remiyigu weyleyn oo haddaa maxaa ficilka ta loogu daray waa jamacnimada jamaca haddii uu noqdo faacilku jamac sidaynu ognahay ficilka laba weji ayaa banaan inaad ta ku darsatay inaad ka dayso ilaahay aayaddan qur'aanka ah inoogu daray qaalat alacraabu ilaa jamcay atasxiixi labada jamcu tasxiix mooyaane labada jamcu tasxiix waa jamac mudakaru saalim oo ta'da waa laga daayaa jamac mu'anasu saalimna haddaan la faslinin ta'da waa lagu darsadaa oo faka mufradayhimaa labadan jamac waa bay la xeer yihiin mufradka jamaca mudakaru saalim bilaa ta' buu ahaan jiray mufradka jamaca mu'anasu saalimna haddaan la faslinin oo xadarat ilqaadiya imra'atun aan la odhanin laba hal weji waa in ta'da lagu daraa haddii la fasliyana laba weji baa iman naxwu qaama zayduuna qaama zayduuna raggii baa kacay zayduunta ahaayoo kaleba weeyi ficilkii waa qaama faacilkiina waa azayduuna faacilka azayduni ihi waa marfuuc wowgaa lagu rafciyey ficilka bilaata baa laga dhigay ilan waa jamc mudakarusaanime zayd buu la xeer yahay wa qaamat alhindaatu hindooyinkii baa kacay ficilku waa ficilku waa qaamat waxaa lagu daray ta'daa faacilku waa alhindaat waa jamع mؤnaثu saalim waxaa ficilka ta'da loogu daray oo qaamat loo yidhi ilan alhindaad waa jamc mu'anaثu saalimo waxay la xukun iyo la xeer yihiin mufradkooga hinda'a wa inama اmtanaca mamnuuc ayuu noqday fi nasri nasriga dhexdiisa maa qaamat ilaa hindun haddii ereyga kala fasliyey faacilka dhadigaa iyo ficilkiisa ilaa hadduu yahay ereyga faasilka ee wax kala faslinaya ilaa hadduu yahay nasriga lama ogolo in ficilka ta lagu daro maa qaamat ilaa hindun lama ogolo hadalka nasriga ah sababta loo diidan yahay faacilka dhabti ihi hinde ma aha hindi waa mustatne waa la soo reebe faacilka rasmigii waa mustatnaa minhuga xadfan ee axadka ah maa qaama axadun bay ka dhignayd axad ma taagna ilaa hinde hinde mooye axadkii baa la xadfay faacilka rasmiga ha ahaa hindadii mustanaha ahayd baa la yidhi halkay faacilka ha buuxiso xaqiiqada waxa la xaq siinayaa ka xadfan ee mustanaa minhuga ah ee faacilka loo niyeysan yahay baa la xaq wa wainama mtanaca mamnuuc buu noqday fi nasri hadalka nasriga ah dhexdiisa maa qaamat ilaa hindun baa mamnuuca oo ta'daasaa ah wax khaladka keenaysa maa qaama bay ahayd in miimkuun lagu daayo lianna alfaacila faacilku mudakarun waa lab maxduufun la xadfay lab xadfan baa halkan ku jira oo faacil ah waa axadkaa xadfan ee mustanaa minhuga ah oo faacilka miyaa la xadfaa sideed jeer oo faacilka la xadfo ayaynu ruuxulcraabka kusoo dhigannay sideed jeer oo faacilka la xadfayo waxaa ka mid a mas'aladan haddaba maa qaama ilaa hindun faacilkii ayaa la xadfay ka xadfihi sidii loo xadfay oo kale fii naxwi ow icaamun fii yowmin dii masgabatin yatiiman ow idcaamun quudin fii yowmin maalin dhexdii ama wakhti dhexdii la quudiyo wakhtiga oo dii maskabatin gaajo u saaxiiba yatiiman agoon la quudiyo aayaddaa qur'aanka ah faacil baa xadfan welibana masderka ayaa laga xadfay idcaam ah waa mustatir lama odhan karo oo masderkuma qaato damiir mustatira haddaba icaam quudin baa la yidhi yaa wax quudinaya away ah, kii wax quudinayey icaamka wax quudinayaa waa la xadfay adigaaba lagaa dhigi ow icaamuka war quudintaada ama ow icaamuhu war quudintiisa eegada kaafkaa ama hadaasaa faacilahaa waa la xadfay icaamuka war adigan wax bixinayaa quudinta aad quudinays kaafkana kolkaa icaam laba wejile icaamuka dhinac waa fii maxali jar mudaafun ilayhi dhinacna waa في محل رفع faacil kaafka faacilka waa la xadfay fii yowmin wakti ama maalin dhexdeed baa la quudin maalinta oo dii masqabatin gaajo u saaxiiba yatiiman agoon baa la quudin agoon ayaa la quudin ereyga yatiimanihi waa mafcuulkii markaa wa qudiya alamru oo kale sida loo xadfay qudiya qudiya wa waa la xukumay alamru amarkii baa la xukumay ereyga ficilkiihi waa qudiya alamruna waa naa'ibu faacil oo faacilkii baa halkaa laga xadfay faacil la xadfay baynu halkaa ku haynaa qudiya alamru waa ficilka marka majhuul laga dhigayo wa asmi bihim maqashii oo kale asmi bihim alla dhega fududaa oo kaleba weeyi wa absir oo indhafiiqanaa asmic bihi markaynu nidhaa waa ficil maadi asmad asmicdani oo la yidhaha ficlu tacajub wa absirna sidoo kale waa ficil maadi oo ficlu tacajuba ba'danaa lagu ziyaadiyaa faacilkeyga asmic bihim bihim taasaa faacila ba'duna waa zaa'ido absir haddaba faacilkeegii waxaa laga xadfay bihim tay horoo kalea laga xadfay faacilkiibaa absir ka xadfan asmic bihim waa absir oo kale weeyi wayemtanicu mamnuuc buu noqon faacilka xadafkiisu fii kayrihinna masaa'ilkan aynu sheegnay waxa aan ahayn waa mamnuuc in la xadfaa imise mas'aluu inoo sheegay sheekhu oo faacilka la xadfayo maa qaama ilaa hindun waa kow masderka ow icaamun fii yowmin dii masqaba waa laba qudiyal amru majhuulka oo dhan waa saddex asmic bihim waa absir ficlu tacajubka lidalaalati maa qablahu loo xadfayo waa afar siddeed jeer baynu dhiganaye haddaba afar buu ka aamusay kitaabkeennaniye afarta uu ka aamusay kitaabkeennii hore ayaa dib uga noqon doontaa iska soo eegan doontaa ruuxulicraabkii halkaa wuxuu sheekhu kaga baxay matni ahaan xukunkii faacilku uu lahaa ayuu bartaa kaga baxay waa faacilka iyo axkaamtiisii intaa hadda aynu macnaynay uunbaa sharaxeega la rabaa in dib laga sheego wax kale ma aha intanuun buu rabaa sheekhu inuu sharaxeega dib ka sheego way is wuu iska fudud yahay runtii wax adag maaha waa intanuun baa la macnaynayaa lama nqadaa markuu gebagabooday alkalaamu kalaamkii markuu gebagabooday fii dikrilmubtada'i mubtadaha ka hadalkiisa aynu ka hadlaynay iyo walkhabar iyo wamaaka yatacallaqu ku tacalluqa bihimaa labadooda oo min abwaabi nawaasikhi nawaasikda baababkoogii ah sharactu waxaan gudagalay fii dikri baabi alfaacil baabka faacilka xusidiisii ayaan gudagalay wamaa iyo ka yatacallaqu bihi ku tacalluqaya oo min baabi naa'ibi naa'ibka baabkiisii ah iyo wa baabi tanaasuci baabka baabutanaazuca iyo dooda loo yaqaan ah iyo wamaa yatacallaqu bihi waxa ku soo xidhmaya oo min baabi alishtiqaal baabka baabulishtiqaalka loo yaqaano ah iclam waxaad ogaataa ardayow ana alfaacila faacilku cibaaratun inuu yahay mid laga cibaareeyo can ismin ismi baa laga cibaareeyaa sariixin sariix oo isminimada ku cad waa ismi isminimadiisu ay caddahay ow amase mu'awalin bihi lagu awilayo oo usnida ilayhi loo tiiriyey ficlun ficil baa loo tiiriyey ow amase mu'awalun bihi mid lagu awilayo ayaa loo tiiriyey oo muqadamun calayhi laga hormariyey bilasaalati asalnimo waaqican minhu ficilku ka dhacayaa faacilka ayuu ka dhacayaa ficilku o qaa'iman bihi wuu kuqumaya waa sidii geeridii iyo taagmidii labadii tusaale mihaalu daalika kaa tusaalihiisu zaydun waa lafdiga zayda oo min qowlika hadalkaaga ka ahaaday daraba zaydun zayd baa garaacay camra ninka camar la yidhaah wa calima zaydun zayd baa ogaaday fal ka hore ismun waa ismi usnida ilayhi waxaa loo tiiriyey ficlun ficil baa loo tiiriyey ficilka oo waaqicun minhu ka dhacaya fa ina darba garaacu waaqicun wuxuu ka dhacayaa min zaydin zayd buu ka dhacayaa wa haani ka labaad ismun waa ismi ismiga oo usnida ilayhi loo tiiriyey ficlun ficil baa loo tiiriyey ficilka oo qaa'imun bihi isaga ku qumaya faina alcilma cilmigu qaa'imun wuxuu isku taagayaa bizaydin zayd wa qowlii aniga qowlkayga awalan marka hore aan ku idhi ow mu'awalun bihi waa lagu awilaa yadkhulu fiihi waxaa soo gelaya an takhshaca lafdiga an takhshaca ah oo fii qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa ku jirta alam ya'ni miyayna gaadhin liladiina aamanuu kuwa iimaan kale miyayna u gaadhin an takhshaca quluubuhum ya'ni haddaba waa ficil faacilkii waa an takshaca ereyga laga dhalaalinayo oo ismi muawala halkaa ku jira masder muawala an takshaca quluubuhum ay khushuucu quluubihim quluubtoodu inay khushuucdaa miyayna gaadhin buu ilaahay leeyahay fa innahu faacilun waa faacil maca annahu isaga oo laysa bismin ismi aan ahayn walaakinahu isagu fii ta'wiili ismi ismi awilidii buu qabaa wa huwa alkhushuucu waana khushuuc masderka khushuuca baa lagu awili wa qowlii odrhaahdayda haaniyan marka labaad an idhi ow mu'awalun bihi ama mid lagu awilayo ficilka mid lagu awilayo yadkhulu fiihi waxa soo gelaya mukhtalifun baa soo gelaya oo fii qowlihi tacaalaa alle qowlkii ku jirta mukhtalifun wuu kala duduwan yahay alwaanuhu midabadiisa ayaa kala duduwan ereygaa alwaanihi waa faacil mukhtalif buu faacil u yahay mukhtalifkani ficil ma aha laakiin ficil baa lagu awilayaa oo ikhtalafa baa lagu awilayaa fa alwaanuhu faacilu waa faacil walam yusnad ilayhi looma tiririn ficilun ficil looma tiirin walaakin usnida ilayhi waxaa loo tiiriyey mu'awalun mid lagu awilayo bilficli ficilka wa huwa mukhtalifun waa ereyga mukhtalif ah fa innahu lafdigaasi fii ta'wiili yakhtalifu yakhtalifu ayuu qabaa oo yakhtalifu buu laxeer yahay wa kharaja waxa baxay biqowlii odhaahdayda waxa ku baxay muqadamun calayhi waa laga horraysiiyaa aynu nidhi naxwu zaydun lafdiga zayd iyo waxa la midka ah oo min qowlika qowlkaaga ka ahaaday zaydun qaama zayd wuu istaagay fa laysa bifaacilin faacil ma aha zaydkaasi lianna alficla ficilka almusnada ilayhi loo tiiriyey laysa muqadaman lama hormarin calayhi isaga lagama hormarin bal mu'akharan canhu dib baa looga dhigay wa innamaa huwa mubtada'un waa mubtade waalficlu ficilkuna khabarun waa khabarkiisii wa kharaja waxa baxay biqowlii qowlkayga waxa ku baxay bilasaalati aan ku idhi lafdiga asaalo ah naxwu zaydun lafdiga zayd oo kale ayaa baxay oo min qowlika qowlkaaga ka ahaaday qaa'imun zaydun a tidhi zaydun fainahu isagu wa in usnida ilayhi haloo tiiriyo shay-un shay mu'awalun lagu awilayo bilficli ficil wa huwa muqadamun calayhi waa laga hormarinayaa walaakin taqdiimuhu hormarintiisa calayhi isaga laga hormariyey laysa bilasaala asalnimo maaha taqdiimkaasi liannahu khabarun waa khabar oo fa huwa isagu fii niyati ta'khiir dibdhigid niyadeed ayuu ku sugan yahay in xagga dambe la marinayo uunbaa la niyoonayaayo wax mushkilada ku jirtaa ma jirto wakharaja waxa baxay biqowlii odhaahdayda waxa ku baxay waaqican minhu aan leeyahay waaqican minhu mid ka dhacaya naxwu zaydun lafdiga zayd oo kale ayaa baxay oo min qowlika qowlkaaga ka ahaaday duriba zaydun zayd waa la garaacay fa ina alficla ficilka almusnada ilayhi loo tiirinayaa waaqicun calayhi wuu ku dul dhacayaa walaysa waaqican minhu kama dhacayo walaa qaa'iman bihi kumana taagna winamaa masaltu faacila faacilka waxaan ku tusaaleeyey biqaama zaydun baan ku tusaaleeyey zayd baa kacay wa maata camrun baan ku tusaaleeyey camar baa ayaa geeriyooday liyuclamo si loo ogaado annahu laysa inuuna ahayn macnaa kownilismi ismiga ahaantiisa macnihiisa faacilan uu yahay anna musamaahu kanuu magaca u yahay ayaa axdatha soo darisiinaya oo samaynaya shay-an shay bal kownuhu ahaantiisa weeyi musnadan ilayhi mid loo tiirinayo uu yahay cala alwajhi اmadkuur sidaa aan sheegnayna loogu tiirinayo alaa tara war arkayn anna camran magaca camar ihi lam yuxdit inuuna samaynaynin shayan an shayna inuuna samaynaynin lam yuxdit inuuna samaynaynin almowta mowd iyo geeri inuuna samaynaynin wa maca daalika kaamiciisa yusamaa faacilan faacil baa haddana lagu magacaabaya wa idaa carafta markaad ogaatay alfaacila waidaa carafta markaad ogaato alfaacila faacilka markaad ogaato faclamniyahu waxaad adaba garataa anna lahu faacilka inuu u sugnaaday axkaaman axkaam faacilku axkaam buu leeyahy sagaal xukun oo faacilku uu leeyahay baynu soo dhigannay kutub badan baan ku soo marnay sagaal xukun oo faacilku uu leeyahay axaduhaa axkaamtaa mid ka mid ihi allaa yata'ahara waa inuuna xagga dambe marin caamiluhu caamilkiisu waa inuuna xagga dambe marin canhu isaga xaggiisana waa inuuna xagga dambe ka marin caamilku xagga dambe faacilka kama mari karo falaa yajuuzu ma banaana fii naxwi qaama akhawaaka marka la leeyahay an taquula inaad tidhaa akhawaaka labadaada walaalo ayaa qaama kacay ma banaana sidaasi waqad tadammana daalika arrinkaasi wuxuu keensaday waqad tadammana daalika arrinkan waxa keensaday inuuna taakhiirku bannaanayn alxaddu tacriifkii alladii tacriifkii dakarnaahu aan soo sheegnay wa inamaa yuqaalu waxaa la odhanayaa akhawaaka qaama faacilkuna ereyga akhawaaka amaahee alifka qaamaa ku jira ayuu noqday fa yakuunu wuxuu ahaani akhawaaka mubtadaun buu ahaan wamaa bacdahu kaka dambeeyaana ficlun wa faacilun ficil iyo faacil buu noqon waljumlatu jumladuna khabarun khabar bay noqon wa haani xukunka labaad ee faacilku uu leeyahay annahu laa yalxaqu ma haleelayo caamilahu caamilkiisa calaamatu tahniyatin calaamadda labanimadu haleeli mayso walaa jamcin calaamadda jamcuna haleeli mayso falaa yuqaalu la odhan maayo qaamaa way kaceen akhawaaka labadaadii walaalo walaa qaamuu way kaceen ikhwatuka walaalahaa walaa qumna way istaageen niswatuka dumarkaagii bal yuqaalu waxaa la odhani filjamiici dhammaantood qaamo ayaa ficilka la odhan bilifraadi kiyoo la ifraadinayo kamaa yuqaalu sida loo odhanayo qaama akhuuka sida loo odhanayo haadaakani huwa alakharu waa ka badan ee carabtu ay u badan yihiin wa min alcarabi carabta waxaa ka tirsan man yulxiqu cid haleeshiinaysa haadihi alcalaamaati calaamooyinkan bilcaamili caamilka ficlan kaana ficil ha ahaado ka qowlihi sala allahu calayhi wasalam rasuulka qowlkiisa oo kaleba weeyi yatacaaqabuuna waxa isla cidhbinaya fiikum dhexdiinna malaa'ikatun malaa'ig bileyli habeenkii wa malaa'ikatun iyo malaa'ig binnahaari maalintii aw isman ama ismi ha ahaado ka qowlihi calayhi salaatu wasalaam rasuulka qowlkiisa oo kaleba weeyi awa mukhrijiyahum miyay isaarayaan qaala daalika sidaa ayuu yidhi lammaa qaala lahu rasuulka markuu ku yidhi waraqatu bnu nawfal weditu waxaan jeclaan lahaa an akuuna inaan ahaado macaka macaaga id yukhrijuka markay ku saarayaan qowmuka tolkaa wal asluna wuxuu ahaa awa mukhrijuuya buu ahaa hum welibana laamkii buu ka tegay awa mukhrijuu awa mukhrijuuna lii qabla lidaafa inuu keenay ahayd faqulibat ilwaawu wowdaa waa la gediyey yaa'an ya baa loo gediyey wa udqimat ilyaau ya'da waxaa la dhex geliyey filyaai ya'da kale ayaa la dhex geliyey wاlأkharu ka faraha badan an yuqaala waa in la yidhaa yatacaaqabu fiikum malaa'ika waa in la yidhaa awamukhriji awa mukhrijiya hum waa in la yidhaa bitakfiifi ilyaa-i ya-daa la ayaa la fudaydin labadaba wa haalisu xukunka saddexaad annahu idaa kaana markuu yahay mu'anahan mid la dhadigeeyey faacilku laxiqa waxaa haleelaya caamilahu caamilkiisa taa u taa u asaakinatu reeban ayaa haleelaysa in kaana haddii uu yahay ficlan ficil hadduu yahay ficilka oo maadiyan maadiya aw ilmutaxarikatu ama ta xarakaysan baa haleeli in kaana haddii uu yahay wasfan wasfi iyo tilmaan haddii uu yahay fa taquulu waxaad odhan qaamat waxa istaagtay hindun hindo wa zaydun ninka zayda qaa'imatun way taagan tahay ummuhu hooyadii qaa'imatun taas aan u jeednaa ta'da lagu daray uma taaratan mar kale yakuunu wuxuu ahaan ilxaaqu taa'i ta'da haleeshiintiisu jaa'izan mid iska bannaan wa taaratan marna yakuunu wuxuu ahaan waajiban mid waajiba faljaa'izu ka jaa'iskiihi fii arbaci masaa'ila afar mas'aladood ayuu in ficilka ta' lagu daraa ay jaa'is tahay ixdaahaa midkood an yakuuna almu'anasu ka la dhadigaynayaa waa inuu yahay isman daahiran ismi daahira oo majaaziya ta'niis dhadigayntiisu ay majaazi tahay wanacnii waxaan uga jeednaa bihi isaga waxaan uga jeednaa maaka laa farja wax cawro cawro dumar iyo cawro dhadig isaga ayna u ahayn cawro dhadig waxa aan lahayn taquulu waxaad odhan dalacat ishamsu cadceeddii way soo baxday haddaba cadceeddu waa dhadig oo de way soo baxday baaban leeyahay wuu soo baxay ma odhanayo haddana cadceedkii wuu soo baxay waa laygu qoslayaa oo lab ugu dhawaaqo haddaba cadceeddu maadaamay dhadig tahay waxaan ogaanaynaa inay majaazi tahay oo dee cawraddu mar cawro dhadig ma leh oo wax ma dhali karto wadalaca shamsuna waa la odhanoo waaba laga daynba wal awalu ka hore ee ta' ku daridda ah ayaa arjaxu raajixoo xoog badan qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi qad jaa'adkum waxaa idinsoo gaadhay mawcidatun waano ayaa idinsoo gaadhay oo waa la dhadigeeyey kii oo laga tegey maxaa ka mida dhadigayntana wa fii aayatin ukhraa aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi qad jaa'atkum waxaa idinsoo gaadhay bayinatun xujo cad baa idinsoo gaadhay ereyga jaa'a waa ficilkii bayinatunna waa faacilkii ficilkaa waa la dhadigeeyey haddaba qad jaa'atkum bayina waa la dhadigeeyey qad jaa'atkum mawcidana waa la dhadigeeyey waynu haynaa haddaba aayaddani waxay soo aroortay qiraa'aadka qaarkood kii oo la ama suuraةu اlancaamba jaa'akum bayina jaa'akum bayina athaaniya mas'alada labaad an yakuuna waa inuu yahay almu'anasu ka la dhadigaynayaa isman ismi waa inuu yahay ismiga oo daahiran daahira ismiga oo xaqiiqiya ta'niis dhadigayntiisu ay xaqiiqo tahay wa huwa munfasilun isagoo ka soocan min alcaamili caamilka bigayri ilaa ilaa waxaan ahayn kaga soocan wadaalika kaasi ka qawlika oo kaleba weeyi xadarat alqaadiya qaadigii waxa u timid imra'atun gabadh baa u timid way bannaanta in tacdaa lagu dara iyo in laga daayaaba wayejuusu waxa kaloo bannaan xadara alqaadiya qaadigii waxa u timid imra'atun gabadh wal awalu ka hore ee ta'ku daridda ah ayaa afsaxu fasaaxo badan athaalisa mas'alada saddexaad an yakuuna alcaamilu caamilku waa inuu yahay nicmo ficilka nicmo ah waa inuu yahay ow bi'isa ma ficilka bi'isa ah waa inuu yahay naxw nicmat wanaagsanaa almar'atu gabadhu hindun hinde ayaan ammaanayaaye waxaa kaloo la odhan karaa nicma wanaagsanaa almar'atu gabadhu hindun hinde ayaan ammaanayaaye haddaba nicmadii mar ta'a baan ku darnay oo nicmatilmar'a baynu nidhi marna ta'da waynu ka dayni oo nicma almar'a baynu nidhi alraabica mas'alada afraad an yakuuna alfaacilu faacilku waa inuu yahay jamcan jamac waa inuu yahay labada jamcu tasxiixan ahayn naxw jaa'at izuyuudu zaydiintii ayaa yimid jaaءat azuyuudu ta baa lagu darsaday waxaad odhan kartaa wajaaءa zuyuudu zayduntii baa yimid ta'daad ka dayni wa jaaءat اlhunuudu hindooyinkii baa yimid ta'dii baan ku daray wa jaaءa alhunuudu hindooyinkii baa yimid faman annasaka dhadiga ka dhigayee dhadigaynayaa facalىa macna اljamaaca jamaaca macnaheed buu ku awilayaa waman dakara ka labaynaya ee lab ka dhigayaana facalىa macna اljamci jamac macnihii ayuu ku awilayaa wayustanaa waxaa laga soo reebay min daalika kaa jamca an nidhi laba weji baa ku bannaan waxaa laga soo reebay jamcaa tasxiix labada jamcu tasxiix oo jamc mudakaru saalim iyo jamc mu'anasu saalim kala ah fa innahu yuxkamu lahumaa waa loo xukumi bixukmi mufradayhimaa labadooda mufrad xukunkii la siinayey oo kaluun baad u xukumi fa taquulu waxaad odhan jaa'at waxaa yimid alhindaatu hindooyinkii waad dhadigaysay bitaa'i laa hayru wax kaloo bannaani ma jiro kamaa tafcalu sidaad u samaynaysid fii jaa'ad hindun ee dhadiguun uga dhigaysid wa qaamo zayduuna baad odhan bitarki taa'itaadaad qaamo ka dayn laa hayru wej kalena ma jiro kamaa tafcalu sidaad samaynaysid fii qaama zaydun markuu mufradka yahay sidaad samaynaysid afartaa mas'alo jawaasulamreyn buu ka dhigay waxaynu ku soo dhigannay ruuxulicraabka sagaal mas'ale halkaa oo jawaasulamreynka sagaal baynu ka soo dhignay soo caynkaa ma ahayn aynu eegna bal hadda masaa'ilka ay waajibayaanna labuu sheekhu ka dhigay walwaajibu kawalwaajibu ka uu waajibayoana fii maa caddaa fii maa kii dhexdiisa ayuu ahaaday caddaa daalika kaa ka soo hadhay waajibkuna waa waxaan intaa hore ahayn wa huwa mas'alataan waana laba mas'alo laba mas'alo oo qura ayuu inta lagu daraa uu waajib noqonaya daa ixdaahumaa midkood almu'anas waa ka la dhadigeeyo alxaqiiqiyu taaniis ee dhadigayntiisuna ay xaqiiqada tahay alladii kaasoo laysa mafsuulan aan laga soocin ficilkiisa walaa waaqican aan dhicin bacda nicma nicmo aan daba dhicin ow bi'sa bi'se aan daba dhicin nicmona ma daba dhaco bi'sena ma daba dhaco waana laga soocayo waad aragtaa naxwo id eh, qaalat ixdaahumaa midkood almu'anas waa ka la dhadigeeyo alxaqiiqiyu taaniis ee dhadigayntiisu ay dhabta tahay alladii kaasoo laysa mafsuulan aan laga soocin caamilka lagama soocin walaa waaqican mana dhicin bacda nicmo nicmo gadaasheeda ow bi'sa bi'se gadaasheeda naxwo id markii ka sheekee qaalat id qaalat markay tidhi ka sheekee imra'atu cimraan cimraan xaaskiisii markay tidhi imra'adaasi waa gabadh qaala daa haddaba waa in dhadig laga dhigaa athaaniya mas'alada labaad an yakuuna waa inuu yahay damiiran damiir damiirka oo mutasilan mutasila ka qawlika oo kaleba weeyi ashamsu cadceeddii dalacad way soo baxday dalacad damiirkaa hadduu noqdo waajib baa loo dhadigaynaya wa kaana daahiru daahir wa kaana uu ahaado adaahiru daahirkuna an yajuuza miduu bannaanaado fii wa kaana daahiru sida daahirkii waxay ahayd an yajuuza inuu bannaanaado fii naxwi maa qaama ilaa hindun maa qaama ilaa hindun inay bannaanaato dhexdeeda alwajhaan laba weji inay ku bannaanaadaan buu daahirku ahaa qaama ilaa hindun laba weji bay la ogolaa inay bannaanaato sida daahirka ah qaamo oo ta' lagu daro iyo qaamo oo ta' laga daayo sababtuna waxa weeye faacilka ayaa xaqiiqiyu ta'niis ah haddana waa la kala fasliyey ficilkii xaqiiqiyu taaniiska ficilkiisa laga fasliyo laba weji baa ku banaanaa daahirku wuxuu ahaa laba weji inaan halkana ku banayno laakiin hadduu faasilkii ilaa noqday laba weji kuma banaana tadkiirka unbaa waajibaya wixii nasriya qaamo unbaa unbaa la ogol yahay waayo faacilkii dhabta ahaaba ayuuna ahayn hindadu wa kaana wuxuu ahaa addaahiru daahirku wuxuu ahaa an yajuusa inuu bannaanaado fii naxwi maa qaama ilaa hindun maa qaama ilaa hindun iyo waxaa lamidkaa dhexdiisa alwajhaani laba weji inay bannaanaadaan ta ficilka lagu daro iyo isagoo laga daayo wayatarajax inuu xoog badnaado ata'niisu dhadigayntu ila magacaa dhadigahe kamaa fii qawlika sidii qowlkaaga ku sugnaa xadara alqaadiya imra'atun imra'adaa iyo xadaro waa la kala fasliyey xadaro laba weji baa ku bannaanaa ta'niiska ayaana raajix ahaa saasoo kale ayaa bannaanayd walakinahum ha ahaatee awjabu waxay waajibiyeen fiihi dhexdiisa tarkataha itada in laga tago fi nasri hadalka tiraabta ah ee caadiga ah lianna maa ka bacda ilaa ilaa ka dambeeya layse alfaacila faacil maaha fi lxaqiiqati dhab ahaan wa wainamaa huwa isagu bedelun waa bedel min faacilin faacil buu bedel ka yahay faacilka oo muqadarin la qadarayo qabla ilaa ilaa hortii wa wadaalika almuqadaru kaa la qadarayaana huwa almustathnaa minhu waa laga soo reebihii wa huwa mudakarun waa lab falidaalika sidaa darteed dukira labbaa looga dhigay alcaamilu caamilka wa taqdiiruna waxa weeye maa qaama axadun axad ma kicin ilaa hindun hinde mooye wa haadaakani axadu lmawaatin waa meelihii mid ka mida alarbacati ee afarta ahayd allatii taasoo yadaridu uu qiyaas noqonayo fiihaa dhexdeeda xadfulfaacili faacilka xadafkiisu meelaha faacilka la xadfe afarta a mid ka mida weeye wa haani meesha labaadna faacilulmasderi waa masderka faacilkiisii ka qowlihi tacaalaa oo kaleba weeyi ow idcaamun quudin fii yowmin maalin dhexdii la quudiyo maalinka oo dii masqabatin gaajo u saaxiiba yatiiman agoon baa la quudin agoonka oo daa maqrabatin qaraabo u saaxiiba taqdiiruhu waxa weeyi ow idcaamuhu war quudintiisa ama ow idcaamuka quudintaada yatiiman agoonaad quudiso wa haaliu mas'alada saddexaad ee faacilka la xadfayaa waa fii baabi niyaaba baabka niyaabada ee baabka naa'ibu faacilka loo yaqaan wa qudiya waa la xukumay alamru amarkii asluhu wuxuu ahaa wallaahu aclam ilaahay baa xaqiiqada oge wa qada allaahu ilaahay ayaa xukumay alamra amarka waraabicu mas'alada afraad waa faacilu afcil ficilka afcil ee siiqatu tacajubka ah oo fi tacajubi tacajubka dhexdiisa ah faacilkiisa ayaa la xadfaa shardi baa ku xidhan idaa dalla calayhi markuu tusiyo muqadamun mid xagga hore la mariyey miluhu oo isagoo kale ah ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkii oo kaleba weeyi asmic bihim alla dhega fududaa oo wa absir indhafiiqana absirtaa waxaa laga xadfay bihim waayo waa afcil oo tacajub joogta waxaa ku tusay faacilka ka xadfanna mid ka horeeya ayaa jira oo asmicda keegiibaa bihim ah absirta keeguna bihim labaad buu noqon lahaa fa xudifat lihaadihi ey wa absir bihim faxadafa bihim buu xadfay min ahaanii buu ka xadfay lidalaalati alawali ka hore tusintiisa calayhi isaga uu ku tusinayo wa huwa fii mawdici rafcin faacilkan haddaba bihimihi waa fii mawdici rafcin meel rafcisan ayuu yaalaa cala alfaaciliya faacilnimo ayaa lagu rafciyey cinda aljumhuur waa jumhuurta culimmadu sida ay qabto ayuu noqonayaa in shaa allahu tacaala cashirkeennii maanta halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam su-aalihii maanta ay joogaan